doonaa bidn اllah caza wajal baabka labaatan iyo afaraad ee kitaabka kitaab اlkusuuf almru bاdducaaءi fi اlkusuuf almru faridliisfar ayuu baabkan u baab yahay biاdducaa'i alla in la baryo fi اlkusuufi xilliga qoraxmadoobaashada ama qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka u dhaca farin liisfara in alla la baryo subxaana watacala uu baabkan u baabay weyaan qofka haddii marba arrinta ay dhacdo inaad ilaahay subxaana watacaala baryo nabigeena amar ayuu ku bixi calayhi salatu slam sidan oo imaan doonta xadid kun shan boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay amat abarna camr bn cali fallaas waa xaafid qaala xadaana yaziid ibn aho bn zuray waa tabt qaala xadaana yunis ibn yaziid ilayli waa tabt can اxasan ibn abi xasan basri waa imaamkii can abi bakrata nufay ibn xaariin radia allahu taala arda qal wuxu yhi abu bakra kunaa waxaan ahenay cinda nabi nabiga ayaan la joognay sala allahu calayhi waali wasalam fankasafat ishamsu qoraxda ayaa madoobaatay fa qaama markaasuu nabigeen u istaagay sala allahu calayh waali wasalam ila almasjidi masjidka ayuu istaagay yajuru isagoo jiidi ridaa'ahu go-iisa min alcajalati min ajli alcajala degdega awgeed amaba degdega sababtii u jiida maradiisa go-ah ayuu nabigeenna masjidka xaggiisa u istaagay faqaama waxaa u istaagay ilahi nabiga xaggii waxaa u istaagay annaasu dadka ay u istaageen fasallaa markaasuu nabiga tukaday sal slm rakcatayn laba rakco kamaa yusalluuna siday u tukanaayeen kamaa sidii yusalluuna ay u tukanaayeen hadduu ula jeedo kamaa yusalluuna yacni salaadihii caadiga ahaa oo duhur iyo casr iyo maqrib sidii loo tukanaayey meesha waxaa lagu dari amaba eh, tafsiirka gala ama xadiidka sharxiisa gala in eh, xilliga rukuucda laba jeer laga dhigi haddii uula jeedo sidii ay kusuufka caadiga hadda ay u tukanayeen ay tahayna dhibba ma lahan falamaa goorti injalat ay faydantay qorax madoobaadkii uu faydmay khaabanaa nabigu noo khudbay sal l slem faqaala kadib nabigeen wuxuu yidhi sal slem ina ashamsa qoraxdii walqamara dayaxa aayataan oo laba aayadood oo min aayaati illaahi aayaadka alle subxaanahu wa tacaala ka mid ah kow yuawifu wuxuu ku cabsigeliyaa bihima iyaga cibaadahu addoomiis ayuu ku cabsigeliyaa rabbiga subxaana wa tacaala wainahumaa labada qoraxda iyo dayaxana laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii ee faidaa raytum haddii aad aragtaan kusuufa axadihima midkood inuu madoobaaday hal marna isla madoobaadaan suuragal miya <laughs> dee habeen iyo maalin ay kala tahayba moogta fasalluu tukada ayuu nabig sal slm kadibna muxuu yidhi wadcuu alla barya xataa yankashifa ilaa uu ka faydmo maa dur iyo cabsigelin iyo madoobaasho oo bikum adinka idinku sugan qoraxda iyo dayax ka midna ku sugan ilaa arrinkaas uu ka zuula ilaahay barya ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam marka nabigeenna wuxuu faray in xilliga qorax madoobaadka u dhacaa in alla la barya maxalu shaahidka marka waxay tahay wadcuu xataa yankashifa maa bikum sidaa weeyaan baab lamri faradiis far ayuu baabkan u baab yahay bilistikfaari dembi dhaaf in la weydiisto filkusuufi xilliga qoraxmadoobaadka ay dhacdo ayuu baabkan u baab yahay haddii qoraxda ay madoobaato in ilaahay subxaana wa tacaala la weydiisto dembiga inuu dhaafo ayuu baabkan u baab yahay ilan inta badan cuquubada waxay ku timaadaa qofka dembigiisa amaba ummadda dembigeeda ay ku timaadaa weyaan xadiid kun شhan boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qaala imam النasai alي mat abarna musa ibn cabdiرaحmaan almasruqi waa iqa can abi usama abu usama waa xamaad ibn usama waa iqatu dab can burayd burayd ibnu cabdillaahi ibnu abi burda ibnu abi musa alashcari weeyaan waa iqatu yukhdiu qaliila in yar ayuu gafaa can abi burdata waa abu burda ninka la yihahdo waa iqa ibn abi musa alashcari weeyaan can abi musa alashcari cabdullahi bn qays radia allahu taala arda alashcari qaala wuxuu yihi cbdullahi bn qays khasafat shams qoraxdii ayaa madoobaatay faqaama الnabiyu nabigeena u istaagay sal slam fazican xaal uu yahay mid argagaxsan yakhsha ka baqa nabigeena sal slm an takuuna inay ahaato asaacatu saacadda qiyaama hordhaceeda qoraxmadoobaadka inuu noqda ida shamsu kuwirat ayaa ayadda ahayd sooma marka qiyaamada ay dhacaysa qoraxdii ayaa la damini oo la duubi oo la madoobayni oo la burburini sidaas sooma ahayn yaksha wuxuu ka baqa nabigeena an takuuna ahaat asaacatu saacadda inay ahaato ayuu ka baqaya sala اllahu calayhi waali wasalam faqaama markaasuu nabigeen istaagay calayhi salaatu wasalaam xataa ataa ilow ka imaado almasjida masjidka faqaama wuu istaagay yusallii tukani biatwala qiyaamin istaagkan ugu dhirar badan iyo rukuucin rukuuctan ugu dhirar badan iyo sujuudin sujuudtan ugu dhirar badan ayuu nabigeenna la imaaday weyaan istaaggii iyo rukuucdii sujuuddaba sujuud iyo rukuuc iyo istaag ka dhirar badan lama arko maa ra'aytu aan arkin biawala rukuucin rukuuctan ugu dhirar badan biatwala qiyaamin istaagkan ugu dhirar badan iyo rukuucin rukuuci wa sujuudin maa ra'aytuhu aanan arkin yafcaluhu isagoo fala ama wasamayna fii salaati salaadis qatu weligii aanan arkin uma kadibna qaal wuxuu yidhi nabigeena sal ll slm ina hadihi alaayaat aayadahan iyo mucjizooyinkan allatii taasoo yursil uu diro allahu alla weyne laa takuunu uma ahaato limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatihi noloshiisana uma ahaato walaakin warka lagu horay allaha alla weyne yursilu wuu dira yursilu dirahaa iyada ayuu ku diraya ayuu soo dirayaa walaakina allaha alla weynaa yursiluhaa iyada soo dira weyaan yukhawifu isagoo ku cabsigelina biha iyada cibaadahu addoomihiisa faidaa ra'aytum haddii aad aragtaan minha xaggeeda shayan shay fafzacuu u argagaxa oo u carara ilaa dikrihi xuskiisa iyo wa ducaa'ihi alla baryadiisa iyo waistikfaarihi dembi dhaaf weydiishadiisa ayuu nabigeenna amar ku bixi sal slam idan haddii ay kusuufkaas u dhaca waxyaabaha lisfaray ayadna waxaa ka mid ah الاsتiغفاar واlأwba والtwba ilى rabbina تbaaraka وataعaalى kitaab الاstisقاء intaa hore waxaa nooga dhammaaday kitaab alkhusuuf aw اlkusuuf oo qoraxda iyo dayaxaba loo isticmaalo شhan iyo labaatan baabna imaamka calayhi raxmat ullaahi uu ku soo arooriyey gudaheeda intaana baab kastana faa'iide iyo xugun ka dheeri ah uu kala soo baxay imaamka caleyh raxmat ullah annagan aan ka faaidaysanay kitaab اlistisqaa'i waa kitaabka roobdoonka kitaabu اlistisqaa'i haadaa maxalu bayaanihi kitaabka roobdoonka booska lagu caddaynayey waa halkan weeyaan istisqa marka maxaa la yihahdaa xagga luqadda waxaa la yihahdaa طalabu saqyi اlmaaءi min algayri liلnafsi aw اlgayr طalabu saqyi almaaءi lilnafsi aw lilgayr in biyo helitaankood loo dalba naftaada u dalabto amaba cid kale u dalabto waxaa la yihahda istisqaa sidaa weeyaan xagga sharcigana waxaa weeyaan طalab الsaqi min اllahi tabaaraka wa tacaala cinda xusuuli اljadbi calى wajhi maksuus roob oo alla laga dalba subxaanahu wa tacaala xilliga abaaraha ay dhacaan hab gooni ahna alla looga dalbo dalabkeeda waa hab gooni ah gacmataa kaligeed ma ahan adoo socda gooni ma ahan waxaa weeyaan hab gooni ahoo nabigeenna calayhi salatu salaam uu sameeyey ayaa looga dalbayaa sidaa weyaan idan istisqaa xagga luqadda waa alabu saqi ilmaai min alkhayr linafsi aw ilkhayr xagga sharcigana waxaa weeyaan alabuhu min allahi tacaala cinda xusuuli jadbi calaa wajhin maqsuus baabka koobaad ee abwaabta kitaab alistisqaa hoos imaani mataa yastasqi اlimaam qofka imaamka ah goormuu roobdoon dalbaya goormuu roobdoonaya xilliga uu roobdoona waa goorma xadiidka kun afar boqol marka markuu baabka sheega jawaabtiisa waxaa weeyaan waa xadiid soo socda ayaa jawaabta ku siini xadيث kun شhan boqol iyo afraad waa xadيث xasana صaيح weeyaan qaala الimaم النسي عليه mt أخbarna qtayb بن سعيid بن جليل طريف البقلان وثيقة ثبت عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير صدوق يخطئ عن أنس بن مالك wuxuu ka wariyey رضي الله تعالى عنه قال وxuu سيد أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل baa u yimid ilىa رasuل u yimid صلى الله عليه وآله وسلم ayuu yimid faqال wuxuu ya rasul rasuulka allow halكت المawاشي xoolihii way halaagsameen wanqaطacat الsubل jidadkiina way go-een oo jidka hadduusan biyo lahayn lama qaadi karo lamana mari karo xaalad adag ayaa la maraya fadcu bari allah alla weyne caza wajal noo bari maxalushaahidka marka maxay tahay xilliga roobdoonka la samayna waa xilligaas jidadka ay go-aan oo xoolihii ay haligmayaan oo xaalad adag la soo gaaro xilligaas weyaan xilliga abaar ay imaado ayaa alla la barya subxaana wa tacala oo roobdoonka la samayni fadcu llaha alla weyne bari caza wajal fadacaa rasuula nabiga alla alla ayuu baryey famuirna roob ayaana la siiyey min aljumcati jumcadii iyada laga bilaaba ila jumcati jumcadii kale laga gaar intaas ayuu roobka ishayey uu shumaayey fajaءa rajulin baa yimid ilaa rasul yimid sal slm faqal wuxuu ya rasul rasuulka allow tahadamat ilbuyuut guryihii way dumeen wanqatacat isubul jidadkiina waxaa dhoobo iyo biyo ayaa muxuu ahay la go-een oo togogi iyo faraqyadii iyo waadiyadii oo dhan ayaa biyo wada wada weeyaan waa laga qawaayey wanqatacat isubul wahalakat ilmawaashi xoolihina way halaagsameen intii yaroo abaart ka baxdayna roobkii ah muxuu aha ku dardhadeeno halkaasay ku baaba'een fa wuxuu yidhi nabigana sal slm allaahuma allahyu calaa ru'uusi iljibaali buuraha madaxooda ilaahay roobka ku sii day iwal akaami buuraha yaryar oo buuraha weyn ka yaryar meelaha yara sarreed tumburada iyo wa butuuni waadiyaalka uurkooda iyo calooshooda ilaahayow biyaha nagu shub iyo wa manaabit shajari meelaha geedqabadka lah oo geedaha ay ka soo baxaan oo bayga ah meelahaas ilaahay roobka ku aadi ee annaga magaalada naga dulqaata sidaa weeyaan fanjaabat way ka siibantay amaba way ka faydantay daruurtii roobkii can ilmadiinati magaalada madiina injiyaaba thawbi marada qofka uu saaran yaha sida looga dulqaado oo looga siiba go qof saarnaa sida looga dulqaado sidaas ayaa magaalada madiina marka roobkii iyo daruurtii iyo muxuu ahaa ay kaga qaadmeen weeyaan marka xilliga abaaraha ay dhacaan waa xilliga istisqaa roobdoonka la samaynaa baabka labaad khuruuju اlimaami ila اlmusala listisqaa baabu khuruuji اlimaami imaamka bixitaan u baxay baabkan u baab yahay ila almusala meesha musallaha oo lagu tukada ciidaha lilistisqaa'i roobdoon awgeed ugu baxa ayuu baabkan u baab yahay musallaha haddaba aan u baxnaa waa taqaanaan meelaha lagu tukada oo ciidaha lagu tukada xilli roob iyo xilligan korona waa baab kale laakiin asal ahaan meelahaasaa lagu tukadaa meelahaas marka banaanka ah in roobdoon darteed loo aadayu baabkan u baab yahay nabigeenana sala allahu calayh waali wasalam meel loo yaqaano maanta magaalada madiina masjid alhamaama masjid alhamaama oo masjid abubakr na waxaa weeyaan iyo cumar iyo mid cali ay u bixiyeenna aan ka fogeyn oo intaba isku dhadhow oo qolyihii dha dhaxa ahaay dhexdan ahaayo meesha xukumi jiray ay masaajid isku dhegdhegano masjid abubakr masjid cali masjid cumaan masjid eh, hakada cumar waa masaajida horede xiliyadaas ay sameeyeen xilliga saxaabada iyo taabiciintoona maaha waa xilli dambe dowla cumaaniya khaasatan wax xilligeed inay hadan filaya oo raggan tasawufka ay meesha ayaa aad ugu xoog badnaayeen meesha ayada marka masjid alhamaama halka ayada ayaa marka nabigan u bixi jiray sal slm oo musalaha ciidda ahaan jirtay haddii markaad madiina tagtaan musalaha ciidda waxaan jiray masjid alhamaama halkan baad tegaysaan waad soo arkaysaan waaya nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam halkaas ayuu u bixi jiray xadiid kun شhan boqol iyo kow han iyo xadiid kun شhan boqol iyo شhanaada kun شhan boqol iyo شhanaad waa xadiid صaxiixa qala اimam nas alي mt abarna mxamed bn mansuur aljawaaz almaki wa iqa qala xadaثna sufyan ibn cuyeyna waa imaamkii qala xadaثna mascuudiy mascuudi wcabdiraxmaan ibn cabdilahi اlkuufiy saduuqin ikhtalata qabla mowtihi intuusan dhimanin e, ka hore ayuu isku dardarsamay marka magaalada baqhdaad markuu imaaday ayna ahayd xilliga asaga ayadaa marka magaalada baqhdaad markuu imaaday kadib qofka ka maqlay bacda alikhtilaaط markuu isku dardarsamay kadib ayuu wax ka dhegaystay laakiin qabla maqdamihi baqhdaad cidi ka dhegaysay intuusan baqhdaad imaadin xadiidkiisa waxaa xadiis saxiix weeyaan can abi bakr ibn camr ibn xasm alqaadi waa iqat caabid can cabaad ibn tamiim ibnu haziyata almazini waa iqa weyaan qaal wuxuu yihi intaas marka la jooga kadibna ninka la yihahda ninka la yihahdo cabaad ibnu tamiim wuxuu marka ka warin doonaa nin la yidhah aabbihiisu ka warin doonaa aabbihii oo tamiim ayuu ka warin doonaa laakiin qaala sufyaan sufyaankii aan soo dhaafnay ibnu cuyeyna laftirkiisa ayaa marka meeshaan tacliiq saara qaala sufyaan wuxuu yidhi fasaltu waxaan weydiiyey cabdulahi bin abi bakr ayaan weydiiyey oo qaadiga iqada ahaa qaala wuxuu yidhi samictuhu faqala wuxuu yidhi samictuhu waxaan ka maqlay min cabaad ibnu tamiim ayaan ka maqlay yuxadid isagoo ka warramay can abi aabbahay ayuu ka warramayey yuxadid can abi aabbihi marka waa tamiim ibnu haziya weeyaan canna cabdalahi bna zayd cabdulahi bna zayd ibnu caasim ibnu kacb alansaari almaazini weeyaan laba cabdulahi bna zayd ayaa jiraan cabdulahi bna zayd ibnu cabdirabbo saaxib اladaan ayaa la yihah ninka isaga waa ninka adaankii ku riyooday ninkaana marka xadiiث ااstiqطاع ninka isaga muusan warinin marka alimaam النasaaئي alimaam النasaaئي ayaa caddayn doona oo in qofkii yidhaahdo xadiiث ااstisقاع cabdullahi bna zayd ibn cabdirabbo ayaa weydi wariyey soo wariyey yihahdo inuu wahmi ku dhacay khalad ku dhacay ayuu noo caddayn doonaa ayuu noo caddayn doonaa marka sidaa loola socdo waa yahay ana cabdالlahi bna zayd بن cاaصم بن كacب الأنصاaري المازني waa صحاaبي jليل الذي kaasoo urya النداء meeha marka khaladka uu ka imaado halkaas اlذي urya النداgaas uu leeyahay taas waa tan laisku haayo ninkan maaha kii aadan kala tusiyey iبن cabdiرب maaha waa iبن cاaصم بن كacب الأنصاaري المازني صxaaبي weyaan qaل wuxuu yidhi iنa رasuل رasuلka صل sلم khرaجa wuxuu baxay ilى meesha lagu tukana ayuu baxay ystasqي isagoo roobdooni roobdoon roobdoonka anaga habka aan soomaalida u roobdoonaan kan oo banaanka loo baxmaa kuwa badan ayaa jira kolleyba markaan kitaabka dham markaan dhamayno eh, xadiidka nin walba kanuu yaqaan ayuu noo sheegi fastaqbal qiblata qiblada ayuu marka qaabilay wa qallaba ridaahu go-iisa ayuu marka nabigeena ala sl markuu qiblada qaabilay go-i ayuu wareejiyey qaybta kor jirtay ayuu hoos aadiyey u kala wareejiyey wa sallaa rakcatain laba ragc ayuu tukaday intaas markuu xadiidka ka baxnay qaala abu cabdiraxmaan nasaa-i imam wuxuu yidhi haadaa hadalkan oo ah اladي urya nidaa halaطu waa khalط waa min iبn cuyeyna sufyan iبn cuyeyne xaggiis ka dhacay ee qofka caalimka ah mararka qaar likuli jawaadin kabwa qofka in kasta oo qiimo badan mar buu turunturooni moogta marka wahmi uu ku dhacay qofka shaki ma laha waa bini aadam waa cabdullahi ibna zayd aladii uriya aladaan cabdullahi ibna zayd aadaanka la tusiyey huwa cabdullahi ibna zayd ibna cabdirabbih weeyaan wa hada cabdullaahi ibnu zayd ibna caasim almazini weyaan alansaari waa kala duwan yihiin marka marka hadalka ah alladii uriya aladaan uu soo geliye ibnu cuyayna meesha kuma jira sidaa intaan buu sheegi rabaa xadiidkan waa xadii saxiix weyaan marka roobdoonka annaga habka aan u naqaano oo taqriiban hadda magaalada iyo laga isticmaalo waa midkaan caadiga aho halkaas loo baxo oo ilaahay aada loo barya subxaana wa tacaala laba ragca la tukada halkaas ilaahay muxuu ahaa lagu barya khudbo yaroo kooban la akhriyo wahaakada laakiin roob doonno oo noocyo kala duwan ayaa jiraan maxaad ka xasuustaan akhyaarta xoolaha la qali axsanta weli waa jiraa sooma tamaam kaas waa mid xoolaha la qali culamada qur-aan akrini ilaahay la baryi kadibna lasoo kala tegi ya sheekh ardayda qur-aanka dhigata looda madaxa loo saari cambuulo la siiyo haakada marka qoraxdaas la joojiye ilaa halkaa lagu baryo haye mid kale dhanka bidcada bubuurta ay ku dhawa ku dawaafaan adigo saaso kama agdheen axsanta may qubuurta ay eh, mxuu ahaa in la tago oo lagu dul wareego oo ayadna waa dhici kartaa mid kale ayaa jira rumayna kitaabaha qur-aanka laftirkooda iyo looxda ayaa meel qorax la dhigi qoraxa la dhigi ya madaxa loo saara axsanta marka cumuum adiga waxaa weeyaan eh, sida saxda ah oo muxuu ahaa eh, nabigeena ka sugan waa midaan caadiga ah calayh salaat slaam halkaas la aado dadka iyaga oo isdulleeyey oo weliba inay aada ilaah ugu sii dhowaadaan sadaqa la baxaan eh, waxaa weeyaan eh, towba keenaan halkaa la tago saas ayaa hadiga nabigeena sal slm kuwan kale waxaa weeyaan waa kuwa annagaan iska samaysanay waaya baab اlxaali xaalad ayuu baabkan u baab yahay allatii xaaladaasoo yustaxabu la sunay lilimaam imaamka an yakuuna alayha an yakuuna inuu ahaado calayha iyada dusheeda idaa kharaja gortuu baxa imaamka markuu baxa oo meeshaas musallahu u aada xaaladiisay noqonaysaa ma isagoo taxashlayni oo gacmaha kale rogi oo muxuu ahaa ayuu u bixi mise isagoo dulaysan oo ilaahay isu dulayna subxana wa tacaala tawaadoc iyo khushuuc iyo tadallul isagoo taa dambe ayaa marka loo baahan yahay intaas ayuu imaamka axaadiisteeda soo aroorin doonaa xadii kun شhan boqol iyo lixaad waa xadii xasan wey qaala imam nas alي bt barna isxaaq ibn mansuur alkawsaj wa iqaة habt ومحamed بن مثنى الcanزي wa iqaة xaafiظ can cabdiرaحman الmahdi waa imaamkii can sufyaan الthawri waa imaamkii amir اmؤminin fi xadيث can hiشhaam ibn abi can hishaam ibnu isxaaq ibn cabdilaahi ibnu kinaanata maqbuul can abihi aabihiis oo isxaaq ibn cabdilahi ibnu kinaana alcaamiri waa saduuq qaala wuxuu yidhi arsalanii yarxamuka allah qaala wuxuu yidhi arsalanii waxay soo diray fulaanun hebel nin ayuu sheegay magaciisa muu sheegin hebel ayuu iska yidhi ila bni cabaas saduq ayaa boqol jeer ayaa sareey ah, saduqa sareey ah, saduqa saduqa waxaa weeyaan martabadii iqada wuxuu ka hooseeyaa ninka iqada la leeyahay shan shardi waa in laga hela ya ninka iqada ama xadiid saxiixa cafwan waxaa laga hela waa in shan laga hela waxaa weeyaan eh, shardi waxaa ka mid a ah taamu dabti dabdigiisa waa taam cadaaladiyaa laga helay waxaa laga helay mxuu ahay eh, itiصaal sanadka laga helay xifdigiisa waa tam shaad ma ahan cilana kuma jirto xadiidkaas marka waa la saxiix haddii marka ninka isaga ah oo iqada ah uu saduuq noqdo saduuq hadduu noqdo cid kale oo isaga kabto oo saxiixin likayri xadiidka dhigtana aan la haynin xadiidka xasan buu usoo degaya saduuqu marka waxaa weeyaan xifdigiisa ayaa waxa ku yari jira yara hoos waa nin intiisa kale isku aadan yihiin laakiin xifdiga ayaan sidii ninkaa iqada usan gaaraynin sidaa weyaan laakiin ammaanadiisa iyo diintiisa iyo liskuma hayo ta iyada waa yahay can hishaam ibn isxaaq ibn cabdillahi ibni kinaanata waa maqbuul can abihi habis waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo isxaaq ibn cabdillahi ibnu kinaana can abihi qaaluu fulanin baa diray ibn cabaas u diray hebel ayaa diray asaluhu anoo weydiina can salaati rasul rasulka saladii sal slam fi istisqa xilliga roobdoonka nabiga habka uu tukan jiray qaala wuxuu yidhi kharaja rasuula nabiga lagu baxay sal allah alay slam habka uu bixi jiray cafwan qaala wuxuu yidhi kharaja wuu bax rasul rasulka sl slam mutadarican isagoo tadaruc iyo alla isku xirid iyo alla isu mihinbihin ku sugan ayuu nabigeena baxay sal slam mutawaadican aadna hoos iskugu dhiga oo ilaahay isu dulayna subxaana watacaala mutabadilan yani tabadulka qofka markuu dharkii xataa fiicnaa oo quruxda badnaa oo biriqbiriqa usan xirinin oo dhan iska un iska tutuban u qaato tabadulka sidaas weeyaan falam yakhtub muusan khudbayn nabigeena sal slm naxwa khubatikum khudbadiina oo kale haadihi ee fasallaa kadib nabigeen wuxuu tukaday rakcatayn laba ragcuu nabigeena tukaday ayaga dee waa taqaana oo khudbada ay marka akhrin jireen oo ka hadlaya oo khudbadii ciidda iyo waxaa weyaan khudbadii kale oo waxaa weyaan jumcada iyo khudba laakiin meeshan waxa yeela waxaa weeyaan adducaa alistiغfaar altawba altadaruc alkhuduuc dhankaas ayaa loo badinaya kelimada xataa la jeedina dhankaas unbaa loo badina weyaan ee khudbada caadigeed ma ahan ayuu lo jeedaa habka ducada ayaa u badan ayu macnaheeda ah, saas tahay weyaan wallah aclam xadiid shan boqol iyo todobaad waa xadiid saxiixa qala الimam نس ي أخbarna qtayb بن سعيid qala xadثna cبدالعaزيز بن محamed الdarawardi waa صaduq يkhطئ can camaar camaar ibnu camaarata ibnu haziya waa iqa can cabaad ibnu tamiim waa iqa can cabdillahi ibni zayd ibnu caasim alansaari almaazini ana rasul rasul sal slm istasqa wuu roob dalbay ama wuu roob doonay wa calayhi nabiga dushiis waxaa ahaatay khamiisatun sawdaa maro culus oo goobusta xigeen ah oo calamiyo lah oo madow ayuu nabigeena xirnaa yani dharkii quruxsanaa birqbiriqa ah nabiga muuse qaadin calayhi salaatu salaam iyo alla ayuu marka isu dulaynayaa baabu juluusi imaami imaamka ee fadhiga u fadhiisto cala mimbari mimbar ku dul fadhiista lilistisqaa'i roobdoonka awgiis ama xilliga roobdoona in imaamku uu mimbarka inuu ku fadhiista ay dhib lehen ayuu baabkan u baab yahay waa haddii masjidka gudihiisa lagu sugan yahay ama meesha ayada meel hawsha ayada ay taalla ay tahay weyaan haalibanna masjid gudihiisa unbaa marka aan isleeyahay inay hawshaan tahay xadيث kun شhan boqol iyo sideedaad waa xadيث xasan weeyaan qala الimam نسي عlيه رحمة الله أخبرna محamed بن عubayd بن محamed المحاaربي waa صدوq qala xadثna xاطم بن إسmاعيل الxاriثي mowlahm صدوq yhim صاaxiب الkiتاab عن هiشhام بن إسحاaq بن cabdاللahi بن kinاnةa maqبuل can abihi abis alcاamiri صدوq weyan qala wuxuu yihi sألtu بن cabaas ayaan weydiiyey can salaati rasul rasulka salaadii sal slm in wax ka weydiiyey fi listisqaa xilliga roobdoonka faqaala rasuulkan wuxuu yidhi sala allahu alay slam ama faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas dhah kharaja rasulla nabiga lagu baxay sal slm mutabadilan isagoo isbahdilay mutawaadican hoos isu dhigay mutadarican aan la tadaruc iyo cabsi iyo khowf u muujina fa jalasa wuu fadhiistay cala mimbari mimbarka ayuu nabiga ku fadhiistay sala allah alay slm maxalushaahidka muxuu yahay fa jalasa cala almimbar falam yakhdub muuse khudbaynin nabigana sal slm khudbatukum khudbadiina haadihi eetan khudbatakum falam yakhdub muusan khudbaynin khudbatakum khudbadiina haadihi eetanna walaakin warka lagu laabay lam yazal kama zuul nabigeena sal slm fi ducaa inuu duco ka dhex jira iyo watadaruc in muxuu ahaa aad loo baryo oo alla wa tacaala weliba laga rajeeyo in aan awood kale ayna jirin in la muujiyo oo wanaag badan laga rajeeyo iyo اtakbiir iyo ilaahay oo la weynaya subxaana watacaala wasala wuxuu tukada nabigana sal slm rakcatayni kamaa sidii kaana u ahaada yusalii mid tukada fi lciidayn labada ciidood siduu tukanay laba ragc ayuu tukaday ma takbiiriya iskagamad yihiin takbiiriya ma iskaga mid ah yaa culamaala ma iskaga mid maha laakiin laba rakco buu la jeedaa wallah aclam baabu taxwiil imaam imaamka wareejin oo wareejiyo dahrahu dhabarkiisa ila naas dadku usoo jeediya cinda adducaa markuu ducaysana ama uu ducoynaa fi listisqaa'i roobdoonka ayuu baabkan u baab yahay markuu imaamka roobdoonka u wado in uu dhanka qiblada u jeesto dabarka usoo jeediyo maamuumiinta inay mashruuc tahay ayuu baabkan u baabay xadid kun شhan boqol iyo sagaalaad waa xadid صaxiixa qaala الimaamu النasي عalيه رحمة ل أخbarna cmr بn cثmaan alxmsi wa صaduq qala xadaثna wlid بn msلم ثiqaة kaثير التdriis والتaswiية can ibn abi dib wa mxamed بn cabdiرaحman الcaamiri ثiqaة فaqih faadil can الزhri mxamed shab الزhri can cabaad ibn tamiim wa ثiqa ana camahu adeerkiis wa cabdالlahi bn zayd xadaثa wuxuu sheegay anahu isaga kharaj inuu la baxay maca rasul nabig sl slm istasqi isagoo roobdooni faxawala wuxuu wareejiyey nabigana sal slm ridaa'ahu go-is ayuu wareejiyey waxawala wuxuu usoo wareejiyey linaasi dadka dahra dhabarkiisa ayuu usoo jeediyey dhabarka ayuu nabiga soo aaday dadka wadacaa kadibna alla ayuu baryey uma intaa kadibna salla wuxuu tukaday nabigeena sal slm rkatin laba rakca faqara'a markaasuu qur-aanka akhriyay fajahara korna uu qaaday nabigeena sala allahu alay waslm maxalu shahidka marka waxaa weeyaan waxawala linnaasi dahrahu dhabarka ayuu nabigu soo jeeday marka qiblada in loo jeesto waxyaabaha ducada lagu aqbalo ay ka mid tahay oo aad iyo aad asbaabta kale ay ka mid tahay baabu taqliibi alimaami imaamka rogitaan uu rogo ama gedin oo gediyo arridaa go-ah garbaha u saaran cinda alistilqaa'i cinda اstisqaa'i cafwan markuu roobdoonka ku jira in go dhabarka u saarnaa ama cimaamadii oo dhanka kale u rogo inay mashruucta iyu baabkan u baabay kun shan boqol iyo tobanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai alih ramat lah abarna bn saciid can sufyaan bni cuyeyna can cabdillahi bn abi bakr alqaadi wa can cabaad ibni tamiim wa can amihi adeerkiisa cbdulahi bni zayd ana nabiya nabigeena sala allahu alayh wasalam radia allah can cbdillahi bni zayd istasqaa wuu roobdoonay wasallaa kadib nabiga u tukaday sal sl rakatayn laba rag ayuu tukaday waqallaba wuxuu rogay ridaahu go-iis ayuu nabigeena rogay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka go in la rogo waa tafaa'ul baa ku jira yaa samasaarsi ama qofka inuu yani ilaaha subxana wa tacala xaaladan lagu sugan yahay oo qaxdiga iyo abaarta iyo halaaga xoolaha ku dhacay iyo jidadkan kala go-o iyo dhibaatadan iyo oonkaas inuu ilaahay barwaaqo iyo khayr ku rogo u rogo ayaa marka eh, qofka uu tafaa'ul samaynaya amaba samasaarsi uu samaynaya weyaan ama samasaraadsi waxaa tihahdaba mataa yuxawilu اlimaamu ridaahu mataa goormaa yuxawilu uu rogaya alimaamu imaamka ridaahu go-iisi goormuu dhan kale u rogi inuu rogo waa muxua la garay laakiin goormuu rogaya xilligeed ku beegaya waa laguu sheegay ayadna xadiidkun شhan boqol iyo toban iyo kobaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alي amat l qutayb bn saciid can malik bn anas imaam dar can cabd bn abi waxaa weya waa alqaadi wa iqa annahu samic wuxuu maqlay cbaad ibn tamiim wa iqa yaquul isagoo le samictu waxaan ka maqlay abdulahi bna zayd waa saxaabigii yaquul isagoo leh kharaja waxaa baxay rasulla rasulka ayaa baxay sal slam fastasqaa markaasuu roob doonay waxawala wuxuu wareejiyey ridaau go-eysa iina goortii xiina goortii istaqbal qiblata markuu qiblada qaabilay oo ducada bilaaba reeba ayuu nabigeena sal slam uu go rogay xilligaas ducada marka la bilaaba ayaa marka go la rogi weeyaan baabu rafci imaami yadahu baabu rafci imaami imaamka koruqaaditaan kor u baabkan baab yahay yadahu gacantiisa ama gacmihiisa kor u baabkan baab yahay xadid kun shan boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alih ramat akhbarna hishaam ibn cabdilmalik abu taqiy alximsi weeyaan saduuqun rubama wahim qaala xadatanaa baqiya ibn waliid baqiya ibn waliid waxaa weeyaan saduuqun kaiiru tadliis can dacfaa can shucayb ibn abi xamzata alxamsi waa iqatu tabt can zuhri ibn xamd shab zuhri can abaad ibn tamiim waa iqa can amihi adeerkiisa cabdullahi bn أنه cبdالله بن زaيد ra wuuu arkay rasu rasulka ayuu ark sal slm fi istisqaa'i roobdoonka istaqbal qiblata qiblada isagoo qaabilay oo qalaba aridaaa go-ona wareejiyey wa rafaca yadayh labadiis gacmoodna kor u qaaday ayuu arkay weyaan marka gacmaha in kor loo qaado marka xilliga alla la barya oo weli khaasatan istisqaha inay mashruucta laga qaadanaya oo nabigan u jiday sal sm biqowli bilficli nabiga ku jiday sal slm kayfa yarfac habkaad u qaada waa sidee marka in la qaada la gelay laakiin habka u qaadaasuu yahay imaamka marka xadiid kasta uu soo celinaa ama uu keenaa wuxuu kala soo baxaya xugun adigoo iska dul lahayd isagana wuxuu samaynaya istimbaad axkaamtii kutubaan axkaamtood aragteen oo tirada badan oo muqaaran ama ha noqdeen amaba mid madhab ha noqdeen ama mukhtasaraad ha noqdeen dhammaantood waxaa weeyaan abwaabtan iyo axaadiistan ayaa lagala soo dhexbaxay marka imaamka eh, wuxuu samaynaya marka xadiid kasta oo soo arooriya wuxuu usoo aroorinaya xugun inuu kaa tusiyo ood farta kugu fiico ku yidhahdo xukunka isagoo noocaas oo la sameeya xadiidkana laga soo qaato weliba qeybtan ayaa laga soo qaata inuu ku yihahdo saas weeyaan caleyh raxmat ullah isaga bukhaari ayaa isku dhow xadيث kun شaن بqل toban iyo سدexaad wa xadيث صحيixa qala الimaم النسائي عليه رحمة أخبرna qala الimaم النسائي عليه رحمة الله أخبرني شعيب بن يوسف النسائي ثقة عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة وثقة xاaفظ يدلس واختلط عن qتاaدة بن دعامة سدوس البصري وثقة ثبت يدلس عن أنس بن مالك وxuu ka wariyay رضي الله تعالى عنه قال أنس بن مالك kaana wuxuu aday rasul rasulka al sl slm laa yarfacu midaan kor u qaadin yadayhi labadiisa gacmood fii shayin shay oo min adducaai ducada ka mid kor uma qaadi jirin ilaa fi listisqaa roobdoonka ma oyane fainahu nabigeena sal slm kaana wuxuu aha yarfacu mid kor u qaada yaday labadiis gacnood xataa yuraa ilaa laga arka bayaadu ibطayhi labadiis kilkilood ama shaqfalood cadaantood ilaa laga arko nabigeena sal sl wuxuu kor u qaadi jiray gacmihiisa oo marka alla ayuu bari jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidkan axaadiid kaloo aad u badan ayaa jira ina allaha kariimun xayiyun kariim yastaxyi min cabdihi idaa rafaca yadayhi an yarudahuma sifran iyo meelo badan xataa safo markuu nabigeena dul taagnay sala allahu alay wasalam oo ku jiray eh, xajat alwadaac markuu kacbada soo jeesta safo dul istaagay gacmuu ka hortaagay allo ayuu baryey markuu maruu istaagayna saasoo kale allo ayuu baryey meelo badan oon la koobi karin saxaabadan way samayn jire nabigan uu sameeyey xadiidkan wuxuu leeyahy anas bin malik meel kale ood gacmo ku taagaa maan arkin maxaa lagu jamcinayaa sida ugu dhow mataqaanaan waa rafci makhsuusa waa rafci ziyaada ah ya rafci ziyaadaah weeyaan laakiin dabcan saas <laughs> markaas taaga siduu nabigu tagaanima aqaanida mana hadda ima muuqata laakiin koley kor un in loo qaado oo sida caadiga ad aragteen kalmustacim ducada caadiga marka la barya qof cunno igu rid mxua qof laho kale war wax igu rid halkaan qof aad markaasaa tirado wax igu rid saasoo kale marka ayaa loo baahan yahay oo weliba wejiga agagaarkiisa iyo meelahaas iyo ama ka hoose xataa meelahaas weyaan sida caadiga laakiin xilliga waxaa weeyaan eh, istisqaha kor inka aad looga qaado ayaa marka nabigeenna ula jeeda ay leyihin wallahu aclam naam waa jirtaa ayadna waa jirtaa way inoo imaan doontaa insha allah d haddii ilaahay uu qadaro oo in muxuu aha gacmaa saas soomaad arki jirin dad akhyaar oo roobdoon oo saadla sooma arki jirin meel cidlo ah kama ay keenin laf cadna tooban kuma ay haynin nusuus cad oo nabigeena ka sugan sal lla slam ayay muxuu ahaa ku taagneed marka labada way soo aroortay istisqaha inuu nabiga saas dhahayna way soo aroortay inuu saa dhahayna way soo aroortay weyaan sala allahu calayhi waaalihi wasalam saan marka dhihitaanka ah waa qalb xaaladdii aan ku sugnaynay inaad ilaahay naga bedelo ama roob uu noo keeno tafaa'ul baa ku jira wallahu aclam xikmado badan oo annagaan ogeyn inay ku jiraan waa laga yaabaa waaya xadiidka kun شhan boqol iyo afar iyo tobanaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam النasي alيه mat abarna qtayb bn سacيid qala xadana layث ibn sacd waa imaamu أhli misr wa iqaة habt xuja can khaalid ibn yaزيid الجمحي ثقة فقيه can saciid ibn abi hilaal aleyثi saduq can yaziid ibn cabdilaahi ibn haad ibn haad waa taqaan yaziid ibn cabdilaahi ibn haad keligiis haddii la keeni lahaa yaziid ibn cabdilahi uu noqon lahaa haddana waxaa la keenay yaziid ibn cabdilaahi ibn haad ayaa ka maqan iqat mukir can cumayr cumar yare weeyaan umayr cumar yare cumayr mawla abilaxm mawla aabilaxm waxaa xoreeyey ninkii loo yaqaanay aabilaxm bilax maxay tahay hilib diidi hilibka ayuusan cuni jirin hilibka ayuu cuni jirin weyaan waa yahay abilaxm abilaxmi wuxuu ka wariyey alkhifaari abilaxmigaas magaciisa waxa la yidhaha cabdullah amaba waxaa la yidhaha khalaf waa saxaabi jaliil radi allahu taala arda annahu abilaxm ra wuxuu arkay rasul lah ark sal l slm cinda axjaari zayti dhagxaanta loo yaqaana dhagxaanta saliidda axjaar zayt waa dhagxaan birqi jirtay oo madoobeed oo magaalada madiina ku taalay markaad soo agmarta marka in saliid lagu daadiyey ayay noocaasay u oli jireen marka waxaa loo yaqaanaa axjaar zayt ayaa loo yaqaanaa cinda axjaar zayt dhagxaantii saliidaysnaa yastasqi isagoo waliba roobdooni wa huwa nabigeena sal slm muqnicun uu taagay bikafay labadiis calacdood u taagay yadcu alla barya ayuu soo maray muqnic yacnii taagay weyaan ay maddahuma maddahuma u taaga weyaan ayaa soo maray marka habka gacmaha loo taaga marka in la taago habka loo gacmaha kor loo qaaday in la taago amaba saasa loo taago amaba saha loo taago sida noo imaan doonta insha allah tabaraka wa tacaala alla kadib in la barya xadid kun shan boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid xasanan saxiix weyaan xaasan cinda qowmin saxiix cinda qowm xasanu min wajhin صaxiixu min wajhin aakhar in kaana lahu ariiqan in kaana lahu ariiqan qala imam nas alي mt abarna ciisa ibn xamaad الtujibi waa zuqba ayaa loo yaqaana iqa qala xadaثna layt ibn sacd can saciid wahuwa almaqburi iqaة tagayara qabla mowti biarbac siniin can shariik bni cabdilahi bn abi namir shariik bn cabdillahi bn abi namir hadda ayaan soo marnay sow sidaa maaha mise ya aduqaye anas maalik wuxuu ka wariyey radi alahu ta arda annahu samica wuu ka maqlay qul isagool ayuu ka maqlay bayna goor naxnu naga fi masjid aan ku sugannahay yowma aljumcati maalin jumca wa rasula rasulkan sal slm yakhubu khudbayna annaas u khudbayni faqaama rajulun baa istaagay marka faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow taqaacat isubul jidadkii way go-een way jarmeen jidadkii wahalakat ilamwaal xoolihiina way halaagsameen wixi maal lahaa waa biyo raaceen roob maaha ula jeedo yani way abaar ayaa bajisay weyaan wajdaba albilaad dalkiina wuu abaarsaday fadcu llaha laweyna bari an yasqiyana inuuna waraabiyo farafaca rasulla nabig al kor ayuu qaaday yaday labadiis gacmood xidaaa wejhi wejigiisa ayuu ku beegay ya saas wejigiis ayuu saa ugu beegay nabigeena sal slm ama saas ha ugu beego ama saa ha ugu beego kow xidaaa wejhi wejigiisa ayuu nabigeena ku beegay sala allahu alayhi waaalihi wasalam habki loo kor looga qaaday waa maalushahidka marka waa xidaa weji wejiga in lagu beego faqala wuxuu yidhi allahuma allahu asqinana waraabi fawallahi allaan ku dhaarta ayuu leeyahay anas bin malik maa nazala kama soo degin rasul rasulka sal slm can mimber kama soo degin mimbarkii masjidka nabiga ayuu joogay maalin jumcana way ahayd xataa uusicnaa ilaa noola waasiciyo maaran rob oo matar nagala erjiyo weeyaan ilaahay uusicina siiyo oo mairna roob ayaa lala siiyey ama waana la roobeeyey dalika اyowm maalinta ayada ilى اjumcati alra jumcada kale laga gaaro ayaa roobka sida u socday jumcadii damaan la gaaray marka faqaama rajulin baa istaagay laa adri ma ogi huwa اladii qaala lirasuul qaala lirasul s rsulka al ku yihi inuu yahay istasqi lana roobdoon noo samay am laa inuusan ahayn ma aqaana u yihi ninkii makiya mise ku kale faqala wuxuu ya rasul rsulka allow inqaacat subul jidadka ayaa go-een roob dartii wahalakat ilamaal xoolihim ay halaagmeen min kasrat ilmaa biyo awgeed ama biyo badni darteed fadcu llaha alweyna bari an yumsika cana alma inuu biyaha naga joojiyo <laughs> ilaahay noo bari bini aadamka meel logu roon ma laha subxaana allah haluuc waa haluuc idaa masahu الsharu jazuucan wa idaa masahu اlkhayru manuucan waxaad ku garanaysaan xadiidkii alacma walabras waa alaqra ninkii timaha diirnaa oo tima aanan lahayn iyo indhoolkii iyo ninkii jirkiisu dhan u caddaa oo ilaahay subxana wa tacaala uu markiiba nicmo jireed ii maalba siiyey kadibna la soo istaagay waritu haada kaabiran can kaabir subxaana allahi alcadiim waxaa laga yaabaa qofka inuu la yaabo ninkan maaa ninkan say wax ka yihiin ninkan isaan baan u samayn jiray intaasaan la mari jiray maantana dhaqankaan igu haya dhibkaas igu hayaan siay wax ka yihiin ya ka hala yaabin waxaad u qabatay lamaba arkaba laakiin rabuاlciza khaaliqu اlbashar isagoon hal ataa cala insaani xiinu min adahri lam yakun shaya madkuuran isagoon waxba ahayn labaatan sano jira soddon sano jira konton sano jira afartan jira wahaakada sooma waxba muusan jirin asla laa wujuuda lahu hal ataa cala insaani xiinu min adahri lam yakun shaya madkuuran wax la sheega ma hayn laa magac walaa muuqaal walaa maqaam walaa noolal walaa jiritaan abadan wuxuu lahay ma jiro meeqa sano afartan sanaan jira afartan sano ka hor maxaad ahayd labaatan sanaan jira ka hor maxaad ahayd toban iyo shan sanaan jira maxaad ahayd yaa ku um ya sagaal bilood caloosha ku hay nudfa ya mudqa calaqa kasawna alcidaama laxman naf ku afuuf hooyo gudaheeda mxua tubooyin iyo ah, oxijin noqotaya ah, iyo cuno noqota kusii sagaalka bilood uma sabiila yasarow bannaanka soo keen hooyadii muxuu ahaa wahaakada kadibna qalbiga hooyadii u jilci naasihi hooyadii tuba caana ahon go-aynin ugu samay wahaakada naxariis qalbigeed u buuxi dhibki wahaakada ilaa uu weynaado ilaa uu ka weynaado aabbihi hooyadii u cabiidi ya waxbar haakada markuu marka weynaado intaas yaa yaa qasba allah subxaana wa tacaala isagaa u qasbay taskiirkaas markaasuu leeyahay ilaah ma jiro salaaduu ka tegaya ilaahayba muxaadaad yaa la murmaya alluu inkiraya awliyada alluu la dagaalamaya ilaah amarkiisiyuu dafiraya xumaan dhan ood ilaahay rebe ayuu la imaanaya adi marka ninkaad noocaasa ayaad adiga aad leedahay warkan muxuusa igu galay alli unti marka qofkaan dafiray marka adiga bini aadan wax ixsaan ah abadan aan ka sugay inamaa nuطcimkum liwajhi lah laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukura abadan inkaarun baa kugu dhici haddii aad markaad wax bixiso ama wax aad qof meel geyso ama aad qof muxuu aha wax barto ama waxun aad samaysa aad berri aad sugaysa inuu muxuu ahaa madaxa kuu salaaxo ya waad rafaadi icmal ilmacruuf wansa weliga inaad waxba u samayn maxaa yeelay kama helaysid xaaraan lagama yaab inaad ka hesho hana ka sugin mana kuu samaynaya axsaan abadan ee tan alla kaa dhumi bas middaas ayaa maxua ah madmuun ah oo ilaahay ku damaano qaaday subxaana wa tacaala waayahay fa wallaahi allaan ku dhaartay ama faqaama rajulu nin baa istaagay marka waa nin laa adri aan ogaan huwa isaga alladii kii inuu yahay qaala yii lirasulilah rasulka ku yidhi sal slm istasqi lana roobdoon noo samay am laa inuusan ahayn ma ogi faqaalu ya rasu rasulka allow inqaacat subul jidadka ay go-een wahalakat ilamaana xolin waa halligmeen min kasrati ilma biyo awgeed fadcu llaha low inoo baray an yumsika cana alma biyaha inuu naga reebo naga joojiyo kow la siiy isaga halkaasuu alla in la weydiiyo ayuu dalbay laakiin nabigeena muu samayn sal slm faqaala rasul rasulka wuxu yh sal slm allahuma alle xawaalayna dhinacyahanaga dhinacyaha naga mari walaa calayna dushanagana hayeelin oo muxuua ah, dhibacda dushannaga ka jooji walaakiin warka lagu laabaya cala aljibaal buuraha korkooda ilan buuraha markay roob kasoo da-aan togogi iyo dhan ayaa kasoo wada baxa oo biyihii adduunkii ayaa barwaaqoobi wa manaabit shajar iyo meelaha geedaqabadka geedaha ay ka soo baxaan oo barwaaqada ay sal dhiganaysa ilahay halkaas kusii day roobka weyaan qaala wuxu anas wallaahi baan ku dhaartay maa huwa ma ahanin ilaa an takallama inuu hadlay rasul rasul sl sl bidalika arrinkaas odan la baryay tamazaqa asaxaab waxaa kala jarjarmay oo kala dildilaacay daruurihii ama daruurtii mugdiga ahaydoo isaa isu saarnayd ayaa markiiba dhacdhacdhac kala dilaacday xataa maa nara ilaa aanan ka arkin minhu daruurta shayan waxna daruurta dhan ba ilahay meesha ka zuusha saas ayuu leeyahay anas bin maalik radi allah radia allah tan ada haddii daruur meesha olina ilahay inkastoo roobka si kasta ku keeni kara lakiin meesha haddii daruur laga daruur laga waayo ma roob baa laga fili baabu amaba dikru ducaa baabu dikri ducaa ducada in la sheego xilliga roobdoonka ayuu baabkan u baab yahay marka habka gacmaha kor loogu qaada iyo xadiista saddexda ah ayaa ka soo hadashay iyo meelaha la gaarsiinaa weeyaan xadiid kun شhan boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam nas alي mt abarna moxamed bn bashaar bundar weeyaan iqaة xaafid qala xadaثanii abu hishaam almugiira ibnu slmة اlmakhzumi wa iqa qala xadaثanii whayb ibn khaalid اlbصri wa iqa qala xadaثana yaxya bn saciid اlanصari wa iqaة habt imaam can anas bn malik wuxuu ka wariyey radi اllah ta arda khadima rasul lah sl slm ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi allaahuma allahayow asqinaa na waraabi oo roobna sii saas ayuu nabigeena ilaahay baryay subxana wa tacala ducada marka nooca loo baahan yahay baabu dikri dikr adducaa sheegitaanka ducada oo nooceeda la sheega soo ma hayn marka waxaa ka mid a allaahuma asqina waa hal cibaaro allaahuma asqina waa cibaaro xadيث kun شhan boqol iyo toban iyo todobaad waa xadيث صaحيixa qala الimaم النasائي عليه رحمة الله أخبرna محamed بن عبد الأعلى الصنعاني wa ثiqة qala xadaثna المcتمر بن سulayman wa ثiqة qala samictu waxaan ka maqlay cubayd الlahi بن cmر wa huwa الcmri waa musqrkii ثiqaة dabt mukabarkana oo cabdالlahi ah ibnu cmar alcmri waxaan sheegnay inuu ضaciif yahay can haabit ibn أسلم albunani wa ثiqaة caabid an anas bn malik wuxuu ka wariyay radi allahu ta arda qal anas kaana nabiy nabig a sl sl maqduum mid khudbay yowma jumcati maalin jumca faqaama ilayhi innaas dadka ayaa u istaagan fasaaxu way dhawaaqeen dadkii way iscelin waayeen faqaalu waxay yaa nabiyllahi nabiga allow qaxatat almaطar maطarki wuu go-ay wuu qalalay roob lawaa abaar ayaa dhacday weyaan wahalakat ilbahaa'im bahaa'imtii iyo nicmoolaydii la dhaqanayna way halaagsameen fadcu laha low inoo bari an yasqiyana inuuna waraabiyo roob uuna siiyo qaala kadib nabigan wuxu sl allahuma alh asqinaana waraabi allahuma asqinaa laba jer ayuu nabigan ku celi sal allahu calayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi anas waa iimulla allaan ku dhaartay imaanana ma aragna fi samaai samada qascatan gobol oo min saxaabin daruur kuma aragna qoraxd muxuu ahaa samada way iska diiran tahay habay yaraatay wax daruuri yar xataa ma laha xilliga ayadaa oo nabigu alla baryaa subxana wa tacaala qaala wuxuu yidhi aanhaat faansha'at waxay abuurtay oy samaysay maxaa idiin qoran faansha'at soo idinma qorna ya saxaabatun faansha'at saxaabatun saxaabatan ma idiin qoran soo ma faansha'at waxaa samaysantay saxaabatun daruur oo faacilkii waxay noqonaysaa saxaabadii noqonaysaa markaas faansha'at saxaabatanna waa noqon kartaa oo oo loo tiiriyey inshaaga iyo samaynta samada loo tiiriyey faansha'at ay samaau saxaabatan saxaabatan laakiin saxaabadan isma samayso samadana saxaaba ma samayso laakiin saxaabada iyo samada alla sameeyey kullina asagaa samayna tiirinta loo tiirina carabka umbaa mari ee wax samayna waa allah subxaana wa tacaala ilaah baa amri sidaa weeyaan waa yahay faأnshaأat saxaabatun waxaa samaysmay marka daruur o fantasharat way faaftay marka ballaaratay uma kadibna inaha iyada umtirat waa la roobeeyey ama roob baa laga keenay saxaabada inay samaysantaa laga yaba roobna uusan ka imaanin yaa ka roob keenay marka roobka yaa ka keenay khaaliquhaa rabbuna tabaaraka wa wanazala rasuula nabiga all wuu soo degay sal sl fasalla wuu tukaday wansarafa annaas dadkiina kadibna way ka laabteen salaadii jumca falam tazal kama ayna zuulin tamطuru inay roobayso oy da'do ilaa yowmi اljumcati اlأkhra maalinta jumcadoo kale ilaa laga gaaro falama goortii qaama uu istaagay rasul rasulka sal slm yakhطubu inuu khudbeeyo u istaagay saaxuu ilayhi way ku buuqeen macnaheeda marka waxaa weeyaan ninkii ayaa bilaabi kara markuu ninka dhawaaqay isma diidays ninki markuu dhawaaqay dadkina waa nabi alla waa sidaas inay yidhahdaan isma diidaysa marka xadiiska xadiiska hore iyo xadiidkan isma diidayaan markii dambe u dhawaaqayn in laga daba dhawaaqay oy saxaabadii ka daba dhawaaqeen soomaarka mararka qaar iyada oo xaalad adag lagu sugan yahay oo uuna xiriir dadka u haysta ay hal qof dhawaaqi hal mar baa laga daba dhawaaqi marka basaskaan la raaca soomaarki dadkan oo qolyahan waddanka jooga iyo xataa ugandhayska iyo waa dad ilaahay subxaana wa tacaala sabarka uu ku irsuqay weligay cid ka sabar badan khaasatan kenyaanka marka dad cajiib waa islaamnimada allaha siiyo ummad cajiib ah waa xaqiiqatan dadkaas marka basa la saaran yahay kuwa basaska marka rakaabiyo haasatan berigi hore waa rakaabinayaan sida arig ay u saarayaan khalasan tuulooyinka iyo meelahaas marka sitaymanooqta yar mararka qaar xaajiyad yar ayaa mararka qaar jirta qaybta dambaa lagu kiisi dadka amaba bas yara sideed tobankii ahaya soddon la saari juuq mid ahaba arkeyst waxaad arkeysa hal qof <laughs> saddex qof ay ku fadhiyeen <laughs> juuq adiga marka haddii soomaalida mogtu waa i badan yihiin haddii marka mid soomaaliya u saaran yahay waxaas uma dul qaadanaya wuu dhawaaqaya marka wuuu leeya war annaga xayawaan ma nihin wax naga dulqaada markuu dhawaaqay neeftaa ku xirneed mogta hal maray marka wada dhawaaqayaan ayagana hal maray wada dhawaaqayaan cid u bilowday sugayaan dhugaanayska waa saas ayagana saas waa arki jiray inkastoo hadda dee wax badan ay isbedeleen sabarka u yaraaday maanta waxaa laga sheekaynaya soomaali iyo iyo dadkan muxuu ah kale oo soomaalida ahayn oo meeshaan isku feeraan soomaalida in laisu hiliya ayagaa baray dadkan dadkan waxaa weeyaan labada qof oo isku dhegan waa lasu ama waa la kala qabani haddii la kala qaban waayana waa laisu dayni cid cid u hilini lama arko laakiin soomaalida waa taqaanaano marka halkaan imaadeen waxay bilaabeen inay isu hiliyaan nin haddii laga yaro toog badiyo laba iyo saddexa usoo hilini ayagana way barteen hadda haasatan kuwa islii ku nool maanta marka waa laisu hiliyo meeshaan waxaan maqlay jigta sida laiskugu hay ma aqaana siay ku dhamaatay nin soo marayo marka meelaha soo maray ayugu madaxafiiska u yidhi meeshaan waxaan soo maray dagaal lisula tagay muxuu ahaa ilkaha iyo gacmaha laisula tagay oo soomaali iyo soomaali intaan ahayn ma aqaan yaa jooga meesha iyada maanta yaa ka warqaba see wuxuu dhacay may maanta maanta halkan waa meeshan nin akhyaar ho weyna ii sheegay nasal allah asalaama alcaafiya marka sheeka haddii aan wadnaa cashirka waa istaagayaane aan horay u soconno hay waayahay alxamdu lilah ya ulma mugdi iyo nuur kala duwanaa qabriga allah noo nuuriyo qalbigan allah noo nuuriyo waa eh, kadibna ragga way dhawaaqeen falamaa goortii qaama u istaagay rasul rasulka sl slam ahay falamaa goortii qaama u istaagay rasul rasulka sl slm yktubu inuu khudbeeya saaxuu ilaahi way ku qayliyeen xaggiisa ay u qayliyeen ama ku qayliyeen faqaaluu waxay yidhan yaa nabi lah nabiga allow tahadamat اlbuyuut guryihii way dumeen wataqaطacat subul jidadkana way go-een fadcu llaha alla weyna bari an yaxbisa cana inuu roobkaas naga xabiso naga celiyo ilaahay bari fatabasama wuu muxuu ah muusooday rasul rasulka sal slm yani subxaana allah shalay raggii qaylinayay sabaryada wuu muusooday hadalkana muusan dhihin wuu muusooday sal اllah alay slam kadibna waqaala wuxuu yidhi allaahuma alleyo xawaalaynaa hareeraha naga mari iyo dusha dhinacyaha naga mari walaa calaynaa dusha nagana ilaahayow ha ku sii dayni roobka oo dhinacyaha naga maray ayuu nabig sal slm fataqashacat waxaa faydmay fataqashacat way ka faydantay daruurtii da'aysay can ilmadiinati madiina fajacalat waxay guda gashay tamuru inay ku dado ama ay roobayso xawlahaa magaalada madiina hareeraheeda wamaa tamuru mana mxuu ahaa ku da'aysa bilmadiinati magaalada madiina qaطratan hal dhibic kuma sii daynaysa weyaan hal dhibic fanadartu markaasaan fiir ila magaalada madiina wa inaha iyadana la fii mili اikliili koobaab oo kale iyadoo ku jirta yani magaalada madiina inta ku beegnay ayaa garangar ahaan saas intaas waa bannaanta cirki waa toos wixii magaalada madiina ka baxsanna sidii u da'aysaa ikliil waxaa la yihahda waxyaabaha waxa wareegsan ayaa saa la yihahdaa saas weeyaan waayahay xadiidka kun شhan boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadiid xasana صaxiix weeyaan qaala alimaamu النasaaعي alي mat akhbarana cali bn xujr almarwasi waثiqaة xaafid qaala xadaثana ismaaciil bn jacfar alanصari waثiqaة tabt qaala xadaثana shariik ibn cabdilaahi ibn abi namir waa saduuqun yukhti can anas ibn malik wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda ana rajula nin baa dakhala galay almasjida soo galay wa rasul rasulka al sal slm yaqaa'imun taagay yakhdubu khudbayni fastaqbala rasul rasuulka alle fastaqbala wuxuu qaabilay fastaqbala rasul rasuulka alle fastaqbala rasuul allah ay u qoranta rasuul allah rasuulu mise rasuula axsanta sidaa weeyaan meeshaan rasuul ayaa ii qoran aniga rasuula ka dhiga macnihii waa imtixaan baa noqonaya faistaqbala wuxuu qaabilay rasuula rasuul kale ayuu qaabilay ninkii qaa'iman xaal uu nabiga mid taagan nabiga oo taagan ayuu waxu qaabilay wa qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow halakat اlamwaal xoolihii waa halligmeen wanqatacat isubul jidadkina way go fadcu llaha la noo bari an yugiiana inuu na roobeeyo awd i roob inuu na siiyo faraca rasul nabig all kor u qaaday farafacuu kor u qaaday rasul rasulk al sl slam yadayhi labadiis gacnood kor u qaaday uma qaala wuxuu yidhi allahuma agihnaa allaahuma agihnaa mujadan tan allaahuma asqinaa maxaa raacsan allaahuma agihnaa allaahuma agihnaa allowna roobey allowna soo hoob saas weeyaan qaala anas wuxuu yidhi walaa wallaahi allan ku dhaartaye maa naraa ma aragna fi samaai samada min saxaabatin wax daruur ah walaa qazacatin walaa gobol daruur ah wamaa baynana annaga dhexdanagana ma ahaanin iyo wa bayna salcin buurta salc oo magaalada madiina ku taallo min beytin guri walaa daarin daarna nooma dhexayso buurtaas salci waa kaas noo muuqata wax daara ah ama guri oo noo dhexeeyo lama arka weeyaan kow faalacat waxaa soo baxday nacam ma socdaa waay akhyaaray life baa lagu jiraao marka imtixaan baa iska taagan annagana internetkeenna waa iyo korontadeenna waa ujeedaan rabbi yastur waa yahay qaalo anas wuxuu yidhi walaa wallah allaan ku dhaartay maa ra'yna maarka ashamsa qoraxda sabtan usbuuc sabtiga waxaa loo isticmaalaa usbuucna waa loo isticmaalaa sabti ka sabti camal waa sabtiga cadina waa loo isticmaalaa lidaalika ya waan ka meel baan ka boodayaanumayna faalacat aaaat ama a maaa idin qoran alacat sooma khayr allah insiiy oad naga fujiseen faalacat saas ku qoro annaga faalaca oo muxuu aha ajaa'ib badana meesha ku qoran faalacat saxaabatun daruur ayaa soo baxday milu atursi gaashaanka oo kale ah aan aad weynen ayaa bud soo tiri falamaa goortii tawasadat isamaa samada bartameed ay imaadde daruurtu ay soo dhaqaaqday ilaa bartamaha samada ay ka imaado kow intasharat way faaftay wa amtarat way roobaysay way da'day qaala anas wuxuu yidhi walaa wallahan ku dhaartee maa ra'aynaa maarkin ashamsa qoraxdii sabtan usbuuc kaamil ah qaala wuxuu yidhi uma kadibna dakhala waxaa soo galay rajulu nin min dalika albaab albaabkaas fi jumcati almuqbila jumcadii kale wa rasul rasulka a sl slm qaa'imun uu taagan yahay yakhtubu khudbayni faاstaqbalahu wuu qaabilay qaa'iman xaaliyu mid taagan istaagga nabigeenna iyo ninkii labada waa suuragal faqala wuxu ya rasul rsulka allow sallaa allaahu alla weyne ha kuu naxariista wasalama ha ku badbaadiye eh calayka korkaada eh halakat اlamwaal maalkii wuu halaagsamay wanqaacat الsubul jididkiina way go-een fadcuu bari allah alla weyne an yumsikahaa inuu naga reebo canna xaggeenna inuu ka reebo roobkan ilaahay bari weeyaan farafaca rasuula nabiga wuxuu kor u yadayhi labiska camad fa qaala wuxuu yidhi allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma alle xawaalayna hareerahanaga walaa calaynaa dushanagana ha ka yeelin wadi'itaanka allahuma alle cala alakaam buuraha yaryar dushooda ku di'i iwairaabakaam buuraha iwadiraab buuraha kas yaryar diraabta iyo jibaasha iyo akaamta kulli waa isleeyihin waa meelo kala sarsareeya meelaha kor qaadan weeyaan iyo butuun alawdiyati waadiyaalka gudahooda iyo manaabit الshajar iyo geeda qabadka meelaha lah qaar wuxuu yidhi faaqlacat iqlac bay kacday weyaan meeshii ay ka dulkacday diyaaradda soolmana aqlacat bay ka dulkacday meeshii ay ku da'eysay way ka faydantay way ka dulkacday wa kharajna waan baxnay namshi annagoo ku socona fi shamsi qorax salaadiiba markaan ka soo baxnay meeshii waa iska qorax waa iska muxuu ahaa kulayl weeyaan qaala shariik wuxuu yidhi ibnu cabdillaah sa'altu anasan ayaan waaan ka waxaan weydiiyey ahuwa kaas alrajulu kimiya alawalo ee hore qaala wuxuu yidhi laa maya horaan maxaan soo marnay laa adri laa iyo laa adri aad uma kala fogo in waxaa laga yaabaa laa uu yidhi haddana kadibna uu yidhi laa adri ama laa adri uu yidhi kadibna laa dhib ma laha qof sooba lagaba yaaba inuu dhaha markuu dhah may laa adri waa hadal ka daba keen sidaas waa suuragal wallahu aclam baabu salaati salaad ayuu baabkan u baabay bacda ducaa duca kadib marka la ducaysto oo alla la baryo kadib salaatulistisqa in duca lala imaado ayuu baabkan u baabay xadidku shan boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala imaamu nasai alih ramat lah qaala alxaaris ibn miskiin qira'atan caleyh wa ana asmac hay iqatun habt can ibn wahb cabdillahi ibn wahb iqatun habtun faqiih can ibn abi deyd maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi deyd waa iqatun habt wa yunis ibn zayd اlaydi wa iqat habt can ibn shaab الzuhri maxamed shaab zuhri wa iqat habtun imam xuja qaala ahbaranii cabaad ibnu tamiim iqa weeyaan anahu isaga samicnu ka maqla camo adeerkiis cabdullahi ibni zayd ahaa ibn caasim wa kaana wuxuu ahaaday min asxaabi rasuulka asxaabadiisu ka mid ahay cabdullahi bni zaydi yaquul isagoo kharaja rasul ya so baxay sl slm yowman malin yastasqi isagoo robdooni faxawala wuxuu u wareejiyey ila annaas dadka dahraw dhabarkiisa yadcu llaha laweyna isagoo baryi wayastaqbilu qiblata qibladana qaabili waxawala ridaau go-isna kadibna u wareejiyey uma intaa kadibna sallaa wuxuu tukaday rakcatayn ayuu tukaday qaala ibn abi diib wuxuu yidhi fi xadiidi wa qara'a fiihimaa labada ragcadoodna qira yuu la imaaday nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam baabu kam kam kam eh, kam salaat اlistisqa baabu kam salaat اlistisqa salaada rabdoonka miiqaan rakca weeyaan ayuu baabkan u baabay xadid kun shan boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alih mat abarna camr bn cali fallaas wa iqat xaafid qaala xadaثana yaxya bn saciid اlqaطaan waa imaamkii can yaxya bn saciid اlansaari labada yaxyo kala warays waa ujeedaan can abi bakr ibn muxamed ibn camr bn xasmin wa iqat caabid can cabaad ibn tamiim wa iqa can cabdillahi bni zayd ibn caasim almaazini alansaari radi allahu ta arda ana nabiya nabigana sal slm kharaj uu baxay yastasqi isagoo robdooni fasallaa rakcatayn laba ragc yuu nabigana tukaday sal slm wastaqbal qiblat qibladan uu qaabilay muxuu tukaday marka laba rakca bas tamaam kayfa salaatu listisqaa robdoonka salaada muxuu ahaa la robdooni habka loo tukan ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun shan boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid xasana qaala alimaam nasai alih amat akhbarana maxmuud ibnu khaylaan almarwasi wa iqat xaafid qala xadaثana wakiic ibn jarax aلru'aasi waa imaamkii qala xadaثana sufyaan athawri amiir almuminiin fi اlxadiid can hishaam ibnu isxaaq ibn cabdillahi ibnu kinaanata maqbuul can abihi abiis waxaa weye isxaaq hishaam ibn isxaaq ibn cabdilahi ibn kinana sooma hin abi markuu isxaaq ibn cabdilahi ibn kinana alcamiri waa saduuq qaala arsalanii amiirun amiir ayaa i diray oo min aumrada ka mid ah ilaa bn cabaas cabdilahi bn cabaas ayuu ii diray radia allahu tacala canhuma as'aluhu inaan soo weydiiyo can ilistisqaa'i roobdoonka faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi maa manacahu maxaa u diiday an yas'alanii anigu inuu weydiiye maxaa u diiday dadka madaxda ma ogtahay aada cilmiga inay hoos fadhiistaan aad uma jecla soo ma jeed marka maxau diidu yidhi waa is aragnaa waa is aragnaa marka laakiin waxaas ma raba de in loo adeego rabaa xataa cilmiga in looga adeego ayuu rabaa waayahay ama waxaa laga yaabaa inay mas'alada ku taagneed marka iyadoo ay qabsatayoo ood rabay inuu cilmi ka hela ibnu cabaasan usan la joogin labadaba suuragalba fa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi maamana maxau diidu an yasalni weydiiye haraja rasu rasuka lagu baxay sal slm markuu eedeeyey kadib ood arrintaayda weydiye kadib ayaa wuxuu yidhi kharaja uu baxay rasul rasulka sal slm mutawaadican isagoo hoos isu dhigi oon kibir uusan ku jirin mutabadilan isagoo bahdilan oonan aad muxuu ah dhar quruxsan iyo hab quruxsan aanan ku sugnayn mutakhashican khushuucsan oo aad u khushuucsan mutadarican alla subxaana wa tacaala waa isku dhow yihin tadaruc ay khushuuci waa isleeyihiin taqriiban kalama fogo fasalla wuxuu tukaday nabigana sal slm rakcatayni laba ragc ayuu tukaday kamaa yusalli si uu tukaday fi lciidayn labada ciidood walam yakhtub muusan khudbaynin khubatakum khudbadiinna haadihi etan oo kale muusan khudbaynin nabigeena sal sl amiirka uu diraya risaalada mogta halkaas uu diray weyaan khudbadan aad muxuu aftahanimada i kasii daynaysaan ma ahane xilligaas waa xilli khushuuc iyo khuduuc iyo waxaa weeyaan baabkaas halkaas weeyaan baabljahri koruqaadid kor loo qaado ayuu baabkan u baabiyey biqira'ati qur-aan akhrinta fii salaati اlistisqaaءi salaada robdoonka ayuu baabkan u baabiyey xadidku shan boqol iyo labiy labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaي alيh ramat lla abarna moxamed ibn raafic waa iqa hahy maxamed ibn raafic waa iqo weeyaan waa naysaburi qaala xadaثana yaxya ibn aadam ibn sulaymaan almawi mowlaahum iqaة xaafiظu faadil waa sheekh الbukhaarي qala xadaana sufyaan ibn masruuq ibn saciid ibn masruuq athawri can ibn abi diib maxamed ibn abdiraxmaan waa iqa can azuhri maxamed shaab zuhri can cabaad ibn tamiim iqa can amihi adeerkiis cabdullahi bn zayd ana nabiya nabigana sal slm kharaju baxay fastasqaa wuu roob doonay fasalla wuxuu tukaday rakcatain laba rag ayuu tukaday jahra fiihima uu la jahray bilqira'ati akhrinta uu la jahray marka markii salaada istisqaa la tukana qur-aanka kor baa loo qaaday sida ciiddii oo kale weyaan ama ciid amaba jumcadii oo kale alqowlu cinda almaطr baabu lqowli qowl la dhihi ayuu baabkan u baab yahay cinda almaطri markuu maطarka soo dega waxyaabaha la akhrina ayuu baabkan u baabaya amaba ducada in la akhriya ama dikriga lala imaado loo bahan ayuu baabkan u baabaya xadid kun shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasي alي mat abarna moxamed ibn mansuur aljawaز wa iqa qaala xadaثana sufyan ibn cuyayna waa imaamkii can miscar ibni kudaam ahy iqaة faadilu abt an miqdaam ibn shurayx miqdaam ibn shurayx ibnu hani alxaariثi waa iq can abihi abiis waa shurayx ibnu hani alxaariثi waa mukhadrmun iq can caaishat wuxuu ka hor ummuminiin radia allahu taala ardaha ana rasul rasulka sal slm kan rasulkan wuxuu ahaa idaa umtira haddii la roobay robobow ay imaado roob meeshu u da'a qaala wuxuu dhihi jiri allaahuma allahayow ijcalhu ka yeel sayiban mid shubma